bismi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaatu وsلام عlى rasuuli الlah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min ashuyuخ akhirhm shaykhuna shaykhu صالح بن cبd الله الcثymin غfr اllah lah وlahum جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى sfn cayna can mdiran can abi qabusa mawla cbd الlahi بn cmr اlcaas can cbd الlahi bn cmr اlcaas radي allahu tacala anهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وalih wslm الراحمين يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء وصول المتون خاصة وصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليفوز بسعادة العجل والآجل فهذا هو المجلس الثمانون من مجالس إقراء وشرح كتاب معالم السنة النبوية في ليلة الأحد الموافق للرابع والعشرين من شهر رجب عام 1440 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين من تام السنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقني الإخلاص في القول والعمل إنه سميع يجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس سيديتنات ee majaalis dulmarka ay sharaxa koobanee kitaabka macaalim sunna nabawiya habeenkan waa habeen axadda afar iyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka jira nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaab uljihaad oo kusii muxuu aha kasii hooseeyey ama hoos imaanayay maqsadka cibaadaadka caawa waxaan ku jirnaa in sha allahu tacaala baabu wasiyati alimaam biaadaab aljihaad imaamka muslimiinta inuu u dardaarmo jundiga iyo ciidanka aadaabta jihaadka laga raba ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo boqol iyo labiiyo tobanaad can buraydat waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi burayda radia taala anu arda kaana wuxuu ahaaday rasuulu lah rasuulka all sala allahu calayhi waali waslem idaa amara hadduu amiir ka dhigo madax ka dhiga amiiran qof madaxa calaa jeyshin ciidan uu u dhiibo uu yidha hogaan ka noqo aw sariyatin ama gaadiila oo ciidan ilaala ah uu muxuu aha yidhaahdo ka noqo horjooga amaba ka noqo madax ka noqo awsaahu wuu la dardaarmi jiray fii khaasatihi isaga gooni ahaan bitaqwa allah alla inuu ka baqo wuxuu dhihi jiray hogaanka ciidanka looga dhigayow ama abbaanduulaha ciidanka u ilaahay ka baq subxaana wa man maahu macahu inta la jirtanoo meel muslimiina muslimiintaana khayran inuu wanaag iyo dhaqan wanaag iyo hogaan wanaag uu mxuuha ku dhaqa ayuu kala dardaarmi jiray uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu alayh wali waslm dadka la hadlay oo wuxuu yidhi uqzuu war ku duula bismi illah magacalla ku duula fii sabiili lah la dagaalama man kafara qofkii ku kufriya bilah alla weyne la dagaalama oo xarbiga ah uqzuu duula walaa taquluu waxa oo uluulka iyo waxyaabahan in loo yara duso xogahoo muxuu aha saas iska ilaaliyo walaa taqdiru haka ballanfurina oo ballanta haka bixina walaa tamuluu qofka ha suura xumaynina qofka haddii la dilo ama in la dila ay noqoto si suura xuma gacantan jar sankan jar lugtan jar wahaakada iska ilaaliyo walaa taqtulu ha dilina waliidan yar ha dilina weeyaan waidaa laqiita haddii aad la kulanta nin caduwaka cadowgaada oo meel almushrikiina gaalada ka mida xarbiyiinta ah fadcuhum ugu yeer ilaa alaai khisaalin saddex khasladood saddex arimood mid ka mid a ah muxuu ahaa eh, ugu yeer aw khilaalin ama arimood fa ayatuhunna midoodii maa ajaabuka ay kaa ajiibaan faqbal minhum ka aqbal oo kufa canhum ka reebtoon saddexdaas midun ugu yeer tan koobaad uma intaa kadib udcuhum ugu yeer ila islaam islaamnimada ugu yeer fain ajaabuuka haddii islaamnimada kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal oo kufa canhum ka reebo iyagoo xarbiyiin oo lala dagaalama ayaa haddana waxaa weeyaan xabadda lagu bilaabaye waxaa looga yeerayaa islaamnimadii haddii ay markaa aqbalaan adiga islaamnimada ubaad rabtay faraha kala bax weyaan uma intaa kadib udcuhum haddii ay islaamaan ila ataxawuli inay ka soo wareegaan min daarihim daartooda oo daaru xarbiga ah ilaa daar muhaajiriin dadka muhaajiriinta daartooda inay usoo wareegaan waxaa weyaan ugu yeer waahbirhum waxaad u sheegtaa annahum ayaga in facaluu dalik arrinka haddaa yeelaan muslimiin ay noqdeen kadibna daarulxarbiga way ka soo wareegeen oo daarulislaam bay u soo wareegeen iyo hijradii haddii ay falaan falahum ayaga waxay leeyihiin maa lilmuhaajiriin muhaajiriinta wixii ay lahaayeen oo xuquuqa ayay leeyihiin wa calayhim dushoodan waxaada maca almuhaajiriina qolyihii soo haajiray wixii dushooda ahaada waajibna waa laga rabaa weyaan fain abow haddii ay diidaan oo islaamnimadii ay ku kaaftoomaan an yataxawaluu minha inay daartoodii ka soo anahum ayaga yakuunuuna inay ahaanayaan ka acraabi lmuslimiina muslimiinta qodyooda reer baadiyaha oo reer madiine aanan ahayn ay lamid noqon laxugud noqonayaan yajri calayhim waxaa ku dareero xukmu allah allaweyne xukunkiisa ayaa ku dareeri alladii kaas yajri ku socda cala lmuminiin muminiinta oo asal ahaan muminiinta ay ka mid yihiin kow walaa yakuunu lahum ayaga uma sugnaaday fi lhaniimati haniimada walfayi wuxuu allah subxaana watacaala u soo celiyey nabiga isagoonan dagaal iyo duulaan gelin alla subxaana watacaala eh, u doorta uu alla u siiyo aan shay-un waxbana kuma lahanayaan weyaan haddii ay jihaad ka qayb galaan wixii muslimiinta ay helaan unbay qayb ka helayaan laakiin haddii ay duurashada joogaan wixii haniimo lagu keena ama waxaa weeyaan fay ood alla subxana watacaala wamaa afaa allahu calaa nabigeena sal allahu alay waslm iyo muminiinta uu soo celiyey inay waxba ku yeelanaynin walaa yakuun lahum musqnada fi lhaniimati haniimada walfay shayun ila an yujaahiduu maa almuslimiin muslimiinta inay jihaad u raacan gooni laakiin jundiga iyo tiradan rag madiina joogay la xugun ma ahaanayaan oo muhaajiriinta xugunkooda ma qaadanayaan fa inhum ayaga abow haddii ay diidaan fasalhum waxaad weydiistaa aljizyata cashuur laga qaado in jizyad ay bixiyaan waxaa weeyaan weydiiso fainhum ayaga ajaabuk hadii ay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbalow kufa canhum ka reebtoon fainhum ayaga abow hadii ay diidaan fastacin bilah alweyne u kaalmaysa waqaatilhum la dagaalan ayaa nabiga uu yidhi sala allahu caleyh wali waslem intaas marka waa axkaamtii guud ahaaneed oo nabigeenna uu muxua qayb ka mid ood sheegay marka habkii dagaalka ayaa la galay in la dagaalamo ayay noqotay dagaalka laftarkiisii ayaa haddana aadaab goonila aadaabteeda aadaabta waxaa ka mid ahla xisnin dad ufays ku jira hadii aad godoomiso ama meel muxuu aha magaalo derbi xiratay aad godoomiso kow fa araaduuka ay kaa doonaan an tajcala lahum inaad u yeesha dimat ballanta alle io wa dimata nabiyihi nabigiisa ballantiisa ballanta nebi maxamed calayhi slat slam inaad muxuu ahaa u yeesho oy ku soo dagaar kaaga isku dhiibaan iyo ballanta allah subxaana wa falaa tajcal ha yeelin alla subxaana watacaala ballantiisa ballanta alla ha dhihin walaa dimata nabiyi nabigiisa ballantiisa ha dhihin maxaa yeelay waa noo imaan doontaa walaakin warka lagu laabiy ijcal waxaad yeesha allahuma iyaga dimatika adiga ballantaada ballantayda ballan baan idiin qaadaya dhah iwa dimata asxaabika raggaa kula socdo oo asxaabtaada ah oo jihaadkugula jira ballantooda yeel ballantaydii ballanta raggaan inla socdo ballantaa u qaad weeyaan fa inakum adinka an tukhfiruu inaad burisaan dimamakum ballanta adinka aad gasheen iwa dimama asxaabikum asaabta fa inakum adinka an tukfiruu inaad burisaan dimamakum ballantiina wa dimama asxaabikum asxaabtiina ballantooda aad gasheen inaad ka baxdaan ayaa ahwanu ka fudayd badan min an tukfiruu inaad ka baxdaan dimat allahi ballanta alle iyo dimata rasuulihi sala allahu alayhi waali waslm rasuulkiisa dimadiisa iyo ballantii nebi maxamed iyo ballantii allah subxaana wa tacaala inaad ka baxdaan ayaa ka culays badan waxaana fudud inaad ballanta ad gasheen aad ka baxdaan laba jeerba ballan laga baxo wax u liidan waa aad u qaabdaran oo diin aan ahayn oon diintana ayna ogolayn laakiin markii la isbarbardhiga labadaas muxuu aha dembi inaad ballantii aad gasheen ood adinka magaciina ku gasheen iyo asxaabtii kula socotay ballanta aad buriso iyo tii allah subxaana wa taala rasuulkiisa waxaa dembi yar tan adinka aad gasheen inaad ka baxdaan laakiin laba jeerba in ballan laga baxa wawfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum wlmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu tii allah subxaana wa tacaala iyo tii muxuu adiga aad gashay labadaba in la fuliya waa muminiinta dhaqanka lagu yaqaana in laga baxana waa munaafiqiinta dadka ah, mxuu aan toosnayn eh, lagu yaqaano laakiin labada dembi ayaan islahayn oo midaan magaca alla lagu galay ayaa sii weyn midaan magacan rasuulka lagu galay sal sl ayaa sii weyn saas ayuu nabigeenna leeyahay sala allahu calayh ali waslem waidaa xaasarta haddii aad go'doomiso ahla xusnin dhufays dad usaaxiba iyo derbi dad isku wareejiyo magaalo xiran dad u saaxiib haddii aad go'doomiso oo fa araaduuka ay kaa doonaan an tunzilahum inaad ku dejiso oy muxuua isku dhiibaan calaa xukmin la xukunka alle subxaana wa tacaala falaa tunzilum ha ku dejin calaa xukmin la xukunka alle walaakin warka lagu laabi inzilhum ku deji oo ka muxuu ahaa ha isku dhiibeena calaa xukmika adiga laa tadri ma ogsoonin atusiibu inaad asibaysa xukman laa xuunka alle fiihim iyaga am laa ma ogid weeyaan haddii aad tiraa xuunka alla mxuu ahay isku dhiibaysaan oon idinka aqbalay xuunka alle siduu alla rabay miyaad garanaysaa adinaad mxuu aad ku filin karto waa maya marka xuunkaada aniga sidii ii muuqata oodna adigana cadli iyo kitaabka alla raacitankii sunada nabigeena sal sl ku dadaalaysa ha isku dhiibeena weeyaan ee ma ahan inaad tirahda alla xuunkiisaan isku dhiibaysaan kadibna xuunka allah intaad dabamarto ama ballanta alla aad dabamarto kadibna la yidhaahdo diinta allah ballan ma allah ballan ma lahan nebi maxamed ballan ma lahan sal allah alay ama xukunka alle waa khaldan ama xukunka nebi maxamed waa khaldan intaasaa la diidaya weyaan qofka bini aadamka ah ayuu gelaya ijtihaad markuu ijtihaadana ilaa aayad qur-aan meesha ay xukunka asaga khaas ahaan uga hadlaynin iyo waxaa xadiid nabi xukunka asaga khaas ahaan ay xugun fulaan iyo qole fulaan ay lahayn oo ijtihaad iyo dadaal iyo adiladii kitaabka iyo wixii aad kala soo baxday ay tahay oo ijtihaadka asagana uu khaldami karo alla yaan loo tiirinin weyaan xuunkaas asagaha iyo ballanburyada iyadoo xaggaada inay ka dhacda dhici karta weyaan imaam muslim ayaa xadid soo saaray xadiidka laba kun iyo boqol iyo toban iyo labaad can yaxya bna saciid waxaa la wariyey raximah llah ana abaa bakrin sidiiq abu bakr radia allahu taala an arda marka meeshaan inqiaac baa ku jiro sida noo imaan doonto yaxya bna saciid alqataan ama ansaari miduu noqdaba labadaba abubakr ma ayna gaarnuma dhaweyn kadibna wuxuu yidhi ana abaa bakrin inqiaac baa ku jira marka xadiidkan sanadkiisa maqaal baa ku jira si ha socdo waa yahay an yaxya bni saciid alqaaan waxaa la wariyay ama mxuu ahaa qaaan wuu noqon karaa alansaan wuu labadaba ana abaa bakrin sidiiq radi allahu ta arda bacaa juyuushan ciidamo diray ila shaam buu u diray fakharaja kadib markaasuu baxay yamshi isagoo socda maca yaziid ibn abi sufyaan yaziid ibn abi sufyaan oo ciidanka la diray ka mid ah, madaxda ka mid aha ayuu marka u raacay wa kaana wuxuu ahaa amiira rubci man tilka alarbac afarta qaybood oo ciidanka loo qaybiyey qayb ka mid ah ayuu hogaan uhay weyaan fazacamuu waxay sheegeen marka ana yaziida yaziidna ibn mucaawiya qaala wuxuu abi bakrin wuxuu ku yidhi ima an tarkaba inaad gaadiidka fuusha wa ima an anzila inaan soo dega waa labadoon ka mid wuu sogotana ciidanka soomaaha marka wuxuu yidhi halugaynin amiir muminiin waxaad yeelaysaa khaliifata rasul lah sal sl halugaynin ama kor soo oo mxuuha gaadiidka aan ila soo raac ama mid kaleba mxuuha soo fuul ama waxaa weya ani aan soo dega oo lugeya siaad u lugaynayso kow faqaala abu bakrin abu bakr wuxuu yidhi maa anta adi ma tihid binaazil mi soo dega ma tihid wamaa ana ana ma ihi biraakibin mid mxu gaadiid koro ma ihi inii aniga axtasibu khuaaya tallaabooyinkayga ayaan mxuua xisaabsanaya haadihi etana fii sabila jidka alle uma intaa kadib qaala lahu wuxuu ku yidhi inaka adi satajid waxaad la kulmi doontaa qowman qola zacamuu sheegteen annahum ayaga xabasuu inay ku xabiseen anfusahum nafyaalkooda lilaah la weyne markaad agga tagto ood shaam aado dad kaniisado iyo macaabid iyo muxuu ahay biyac iyo ku jira oo allah dartii aan isu xabisnay oo allaan caabudan u tegi doontaa o fadarhum iska dhaaf iyo wamaa shayga zacamuu ay sheegteen anahum inay u xabiseen anfusahum lahu naftooda ay u xabiseen cibaadaan ku jirnaa sooma laha farahataasaarkaniisadaha kuwa ku jira kuwa macaabid yahuudda ku jira kuwa biyacda ku jira wahaakada ha u dhowaanin farha hawsha ayada ayaga ay naftooda u gooni ay leeyihiin mxuu ahaa arintaas alla dartiis ayaan u goyne ka taabanin faraha kala bax ohlaynin wayaan o wasatajid waxaad la kulmi doontaa qowman qolob faxasuu yacni koobaabeen amaba xireen can awsaati ru'uusihim madaxooda bartamihiisa min ashacri timaha ka muxuu ahaa xireen oo ka banneeyeen timihii qayb muxuu madaxii qayb ka mid a ayaa timihii muluq laga siiyey oo laga xiray inta kalena timaa ku yeel kow fadrib kadibna waxaad ku dhufataa maa faxasuu wixii ay muxuu ahaa diireen canhu xaggiisa bisayf sayf ku dhufa maxaa kuwa iyaga ah? waa kuwa khariban oo inkaar ay ku dhacday kuwa iyagoo timaha muxuu aha dhexda inta baneeyey saas yeelay meesha ayada laftirkeeda seefka ka dhufiy laay weeyaan amar ayaa nabiga nu bixina sal allah alay slam waa dhaqan xun oo muxuu ahaa eh, dagaal inay muslimiinta uun muxuu aha baabi'iyaan u taagnaa weeyaan fadrib waxaad ku dhufataa maafaso wixi ay bannaayeen canhu xaggiisa bisayf sayf ku dhufo weyaan aniga musiika waxaan kuu dardaarmay biashrin toban baan kuu dardaarmaya dardaaranka iga qaado weeyaan laa taqtulun laa taqtulanna amarkaan irkaa bixira mataqaana amarkaan abubakar mise nabiga sal l slm waa abubakr marka haddii carabkaad nabiga iga dhacay asal ahaan waxaan ka sheekayn jirna xadiis nabigeenne muxuu ahay maqsuudka waxaan ula jeeda abubakr radi allahu taala arda kadibna wainii ana musiika waxaan kuu dardaarmaya bicashrin toban baan kuu dardaarmaya laa taqtulanna hadilin imra'atan haweeney hadilin ha u dhowaanin walaa sabiyan canug yarna hadilin walaa kabiiran hariman mid waxaa weeyaan weyn oo waayeel lahoo dhacayna ha u dhowaanin o walaa taqطacana shajara mumiran geed mxuu ahaa mirala ha goynin walaa tuaribana ha kharibin caamiran wax dhisan <laughs> waxaan hadda guryahan aad aragtay inta w ku jiray hoteelada kulli dhulka la wada dhigi wasiyada agey ka maraysaa kuwan waad la yaabi imtixaan baa ummaddahan haysato o walaa tacqiranna ha boqon goynin shaatan neef ari ah wax ka weyna kaba sii daran walaa baciiran riti ilaa lima'kalatin cunitaan inaaba la cunaa ma ooyane iska gowracoo mxuu aha fasaadi maya ma taallo weyaan walaa tuxriqanna nahlan timir gee timireenna ha gubin walaa tuqriqan eh, maxaa idiin qoran walaa eh? tuqariqannahu hamaashayn oo biyaha ku dhex daadin inta lag jaro oo kale saas weyaan kow walaa taqlul khiyaanaha samayn man yaqlul saas weyaan walaa tajbun ha fuliyoobin oo xaqiyo ku muuqda oo hawl loo bahan iqdaam in lagu tallaabo qaado gadaal ha u dhicin weya abaraani bayhaqi fi sunan kubra fiihi inqiaac yaxya bnu saciid lam yudrik abaa bakrin weyaan laakiin asal ahaan nusuustii nabigeena sal slm ka sugnayd iyo adiladii ayay waafaqayaan inta ayada weyaan asal ahaan marka yani arrintan uu abubakr ka warramaa radia allahu taala arda asal ayay leedahay weyaan baabun alqaa'idu qofka madaxda ah oo hogaanka ah yatafaqadu jundahu ciidankiisa ayuu muxuu ahaa ka warhaynaya oo qofka hadduu ciidan hogaamina waa inuu muxuu aha kii tabardarnaa kii dhintay kii dhaawacmay uu ka warhayo weyaan xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo saddexaad can abi barzata waxaa aslami radi allahu taala arda ana nabiya nabigena sal sl kaal waxaa nabigeena fii maqzan duulaan oo lahu isagoo sugnaaday safar duulaan ayuu nabigeena ku jiray sala allahu alay waslem fa afaa allahu calayhi ilaahay baa marka haniima u soo celiyey oo xoolo ayaa la helay fa qaala wuxuu ku yidhi asxaabi wuxuu ku yidhi hal tafqiduuna min axadin qof miyaad muxuu qof aad weydeen oodan gacan ku hayn miyaa jira qaalu waxay dhahen nacamha fulaana wa fulaana wa fulaana hebel iyo hebel iyo hebel ayaan gacan ku haynin uma qaala wuxuu yidhi hal tafqiduuna min axadin qof miyaad muxuu ahaa aad ladihiin ood weli aadan arkin ama aad weydeen qaalu waxay dhaheen nacam fulaana wa fulaan wa fulaan hebel iyo hebel iyo hebel uma qaala wuxuu yidhi hal tafqiduuna min axadin qof miyaad muxuu ahaa ladihiin qaalu waxay la maya qof aan noolal iyo geeri miya afqid waxaan la ahay oon ii muuqanin julaybiban ninkaa julaybiib la yidhahda falubuhu ee raadiyo hala raadiyo hala baaro fa uliba fi lqatla dadkii la laayay laga dhex baaray fa wajaduuhu way heleen ilaa jambi sabcatin todoba dhinacood qad qatalahum uu laayey todoba gaalada ka mid a ah, xarbiyiinta hawla dagaalamayey ayuu dilay isna waa meyd marka uma qataluu kadibna way dileen faata nabiyu nabigu u yimid sal slm fawaqafa caleyhi wuu dil istaagay faqala wuxuu yidhi qatala sabcatan toddoba ayuu dilay uma qatalahu kadibna asaga ayay dileen haadaa kan minii aniga ayuu xaggayga ayuu ka ahaaday anuu iga mid yahi wa ana minhu ana asaan ka mid ah weyaan hada minii wa ana minhu saasuu nabigen yihi sal allahu aleyh ali waslm qala wuxuu yidhi fawadacahu markaasuu nabigu wuxuu saaray calaa saacadayhi labadiis dhun ayuu ugu qaaday laysa lahu ilaa saacida annabiy nabiga ala sl labadiis dhun mooyan wax kale oo qaaday ma jirin saasuu nabiga ugu qaaday sida ilmaha yar loo qaado ko qaala wuxuu yidhi faxufira lahu kadibna markaasa god loo qoday oo wadica fii qabri qabrigiisa ayaa mxuu ahaa la geliyey oo la dhexdhigay walam yadkur muusan sheegin aslan in mxuu ahaa qabays in loo qabeeyey lama sheegin weyaan muslim ayaa soo saara xadikaas xadiidka laba kun iyo boqol iyo toban iyo afraad can jaabir bn cabdilah waxal radi allahu taala anhuma qal wuxuu jaabir kaana rasul lah nabga mxu sal slm yatakhalafu fi lmasiir ciidanka socdo oo mxuu ahaa duulaanka wuu kadib mari jira nabigeena sal slm markuu sii socday markuu soo socdaba labadaba fa yusji wuxuu soo kaxayn jiray adaciif kan tabartadana ayuu soo kaxayn jiray alayh sla slam wayurdifu weliba gadaal ayuu soo saari jiray gaadiidka nabigu saaray ayuu gadaal ka saari jiray mid tabar daran oo muxuu ahaa iska kutubiyo ayuu marka muxuu ahaa hadduu arka nabigeenu soo kaxayn jiray cidda aanan gaadiid lahayn gaadiid ahaan gaadiidkiisa ayuu gadaal ka soo saari jiray lifti ayuu siin jiray insaxab tacbiir biluqatikum nacam wayadcu lahum nabigu uu ducon jiray calayhi salaatu wasalaam abu dad ayaa soo sa adii a baabun laa tamanow war ha degdegsanina oo ha jeclaanina liqaa alcaduwi cadowga inaad la kulantaan ha jeclaanina xadii noo imaan doona weyaan qofka haddii lala kulmo laakiin la sabro wa xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo shanaad can abi hurayrata xal radi allah tan arda an nabigen wxuu ku sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa tamanow war ha tamanina oo ha jeclaanina oo ha la kulantaan faida laqiitum haddii aad la kulantaan cadowgii fabiruu war sabray imam muslim ay xadiiska soo saaray wa fii riwaayati liaxmedin laa tamanaw liqaa alcaduwi cadowga la kulankiisa ha dhararsanina fa inakum adinka laa tadruuna ma garanaysaan maa yakuunu fii dalik arrinkaas wixii dhici doono markaas iyo xaaladda meeshay noqon doonta ma carari doontaa ma sugnaan doontaa ma garanaysid marka cadowga waxaa weeyaan hadadegsanina la kulankiisa imaam axmed ayaa xadiis soo saaray baabu dami man maata walam yaqzu qof muxuu ahaa dhinta oonan duulin ama duulaan iijihaad aana niyeysanin cay la caayo iyo dhaleecayn la dhalecay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo boqol toban iyo lixaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu ta arda hurayra qaala rasul rasulka wuxu yuri sal slm man maata qofkii dhinta walam yaqzu aanan duulin walam yuxadi bihi nafsahu walam yuxadi aan ugu sheegaynin bihi haswiga nafsahu naftiisa duulaanka islaamiga ah iyo jihaadka ku dhintaa calaa shucbatin gobol oo min nifaaqi munaafiqnimo ah saasuu nabigeena cadayna sal sl imam muslim xadidka soo saaray baabu man xabasahu lcudru cala alghaswi qofka cudurdaar uu ka reebay inuu duula ayuu baabkan u baabiyay inuu cudurdaar leeyahay ajirna uu heli ayuu baabkan u baabiyay xadidka laba kun boqol iyo toban iyo todobaad can anas malik waxalih radi allahu taanu arda ana rasul rasulka al sl slm rajaca wuxuu ka soo laabtay min ghaswa tabuuka duulaanka tabuuk loo aaday oo sideed boqoloo kilomitr meesha ku dhoweyd min madiina ilaa tabuuk la aaday oo waxaa weeyaan jeish lcusra ciidanka loo yaqaana duulaanka loo yaqaanay markuu nabigeena ka soo laabtay sl saliman haniman isagoo muxuu ahaa badbaaday waxbana dhibaato aan la kulmin markuu soo laabtay sal l slm oo uu u soo laabtay fadana min almadiinati kadibna madiina uu soo dhawaaday faqala wuxuu yidhi ina bilmadiinati madiina ayay ahaadeen aqwaaman qolayaal dad ayaa madiina dhex jooga maa sirtu ma socotaan masiiran meel aad martaan ma jirto walaa qaacta ma waadiyan waadiyan waadi ma goysaan ilaa haddii aad samaysaan kaanuu macakum idinla jiraan ayagaa idinla jiraba macnaheeda maxay tahay qalbigooda in la jiro qaal waa ya rasuulka allow wahum bilmadiina ayagoo madiina jooga miya qaala wuxuu yidhi wahum bilmadiina ayagoo madiina jooga xabasahum alcudru cudurdaar ayaa muxuu aha xabisay ayuu nabig yih sal sl ama xanuun ha noqdo ama ha noqdo muxuu ahaa tabar ay ku aadaan meesha oonan jirin iyo wix la midka ah buhaari muslim buhari xadiis soo saara weyaan baabu fadli man jahaza haaziyan qof duulaa diyaarintiisa fadliga ay leedahay aw khalafo amaba ugu guub amaba ugu dib maro reerkiisii bikhayrin khayr fadliga aad leeyahay ama qof duula ayuu qofka duulaankii sahaydi siiyey amaba waxaa weye reerkiisi uu ka duulay ayuu muxuua u dhaqaaleeyey fadligule ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo sideedaad can zayd ibni khaalidin aljuhani waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana rasuula rasulka sal slam qal rasuulkan wuxuu yidhi man jahaza qofka diyaariy qaasiyan qof duula fii sabila jidka alleh faqad qaaza wuu duulay waman khalafa qofka ugu dimara qaasiyan qof duula fii sabiilah jidka alleh bikhayrin khayr muxuu ahaa ugu dib maro oo reerkiisa dhaqaaleeya oo u xanaaneeya oo ka warhaya faqad hazaa isna wuu duulay bukhari muslim xadiis soo saaray baabu fadli nafaqa fii sabiili lah jidka allah in wax lagu nafaqeeyo oo xoolo lagu bixiyo fadligu le ayuu baabkan ubaabiy xadidka laba kun boqol iyo toban iyo sagaalaad can ibni mascuud ilasaari waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxu lee mascuud jaa waxaa yimid rajulun baa yimid binaaqatin hal ayuu la yimid makhtuumatin ee la hogaamiyey hal muxuu ahaa la soo qamisay oo hogaan muxuu ahaa ku xiran ayaa yuu keenay faqaala kadibna wuxuu yidhi haadii fii sabiilah nabi allow tan mujada hashan jidka alla ayaan u bixiyey faqala rasul la wuxu yiri sal slm laka adi ayuu kuu sugnaaday biha ayada sababteeda yowma alqiyamati maalinta qiyaama sabcu miati naaqa toddoba boqol oo halaad kulluhaa dhammaanteed makhtuuma ee waxaa qamisan oo sanka mxuu cafwan yani lasoo hogaamiyey weliba qamisan qamiska ma taqaanaan khalaas rag yaryaraadu ma yaqaanaan imaam muslim ayaa soo saara xadidkaas xadiidka laba kun boqol iyo toban boqol iyo laba kun boqol iyo labaatanaad can khuraym ibni fatikin waxaa laga wariyey saxaabiga jaliilka khuraym ibn fatik alasadi abuu yaxya ayaa la yihahdaa waa saxaabi jaliila wuxuu geeriyooday khilaafadii sayd mucaawiya radia allahu tacala canhum jamiican raqa meesha la yihahdo oo suuriya ku taalla ayuu ku geeriyooday berigaas ayay magaalo ahayd raqa iyo waxaa weeyaan ximsi iyo eh, xalab iyo qabla islam ay magaalooyinka jira ay kamid ahaayeen oo muxuu aha qadiimka iyo taarikhda dheer ay ka mid yihiin weyaan waayahay khurayb ibn fatik waxaa laga wariyey radi allahu taala ard qala wuxuu yidhi qala rasul wuxu yidhi sal slm man anfaqa qofkii bixiyo nafaqata nafaqa fii sabiili illaahi kutibat lahu waxaa loogu qora iyada sababteeda kutibat waxaa loo qora lahu isaga bisabci mia dicfin todoba boqoloo laab ayaa loogu qoraa weyan ajirkeeda tirmidi nasaa-i waana xadiis saxiixa baabu xurmati nisaai mujaahidiin dadka mujaahidiinta dumarkooda xurmada ay leeyihiin in cirdigooda iyo sharaftooda iyo ah, mxuu ahaa loo dhowaada yani meesha ay joogta ayuu baabkan u baab yahay inay khatarta oo dumarka xataa zina haddii qofka uu aha ka zinaysto nin mujaahid xaaskiisa iyo muxuu ahaa mid kacaadi hadduu ka zinaysto inay xataa aad u kala weyn yihiin ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka laba kun boqol iyo kow iyo labaatanaad zinadana dee meel kastoo joogtaba qaabdarida ay leedahay iyo xaaladeeda waad garanaysaa naf baa loo gooyaa ya rajmi ayaa lagu sameeya qofka hadduu muxsan ya hadii kalena waa lagu dheh waa taqaanaan xadidka laba kun boqol iyo ko iyo labaatanaad can buraydat waxaa laga wariy ibn xusaymin radi allahu taala qa wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm xurmatu nisaai almujaahidiin dadka mujaahidiinta ah dumarkooda xurmada ay leeyihin cala alqaacidiina kuwa iska jooga guryahooda oonan jihaadka aadin ka xurmati ummahaatihim hooyaalkood xurmada ay leeyihin altood yacni e, zinada caadiga qofka inuu ka zinayso e, qof caadi ah waa wax aan la koobi karin dembiga ay leedahay imaam axmedna waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi ilaahay markii laga taga inuu qofka nufa iyo canduuf uu ku riday raxim aanan u banaaneen yani bacda alkufri wa zinadii zinada ayadeeda haddana waxa weeyaan qofka inuu muxuu ahaa qof mujaahid a ah, xaaskiisa u daba maro xaan ugu dabamaro ay la too tahay in waxa weeyaan hooyadii ciyaadan bilaah wax u doonto ma min rajuli qof ma jiro meel qaacidiina kuwa iska jooga guryahooda yakhlufu ugu dabmara rajulan min mujaahidiina fii ahlihi reerkiisa oo fa yakuunu kadibna khiyaamo fiihim iyaga ilaa haddii arrinka uu sameeyo wuqifa lahu waa loo soo joojiya isaga yowma alqiyamati maalinta qiyaama oo fa yaahudu wuxuu ka qaataa min camali camalkiisa maa shaa intuu doona intaa loo soo dhiga camalkiisa kadib waxaa lahaa ninkii muxuuha saa loo galayow ninka camalkiisa aruursa fa yaudu kadib markaas u qaata min camali camalkiisa maa shaa wuxuu doona famaa dannukum malihiinna muxuu yahay ayuu nabig yidhi sal slm ninkaas marka inuu wax ka tagay maad umalinaysan ya maalinta qiyaamo oo qofka dara uu baahanaya ma ka tegaya ma maya saas weeyaan kan kale oo waxaa weeyaan xitaa caadiga ahna inuu lamid noqday waa laga yaaba laakiin uu ka yara fududaado miyaa muslim a xadiidka soo saaray baabu mushaarakati nisaai fi ljihaad dumarka inay jihaad ka qayb galaan inay muxuu ahaa nabiga wakhtigiisa cala slam ajirtay ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidka laba kun iyo boqol iyo laba iyo labaatanaad can rubayc binta mucawidin waxaa laga wariyey radi allahu taala ardaha qaalat waxay tihi rubayic kunaa waxaan maca nabi nabiga eela jirna sal slm nasqi kuwa waraabiyo oo nadaawi kuwa daaweeyo aljarxa dadka dhaawaca ah wanaruddu alqatla kuwa dhaawacana waxna soo celin jirna ee qofka la dilay cafwan oo meydka ah dadka mxuu ahaa lalaayeyna ila almadiinati magaalada madiina aan soo celin jirnay ayagoo mxua meyd ah imaam bukhari a xadiis soo saaray xadiidka laba kun iyo boqol iyo labaatan iyo saddexaad can ummi caiyaa alansaariya waxaa laga wariyey radi taala ardaha qaalat waxay tihi umma caiya hazawtu waxaan la duulay maca anabiy nabiga ayaan maca rasulila rasulka alle maciisaan la duulay sal allahu alay wasalam sabca hazawaatin toddoba duulaan toddoba duulaan baan la ugu dambayn jiray oon usii joogi jiray fii rixaalihim meesha ay ka heryaha u taallo deegaanka meesha ah oo muxuu alaabta iyo ay joogaan alaabta la dhigto ayaan muxuua u joogi jiray wa asnacu lahum acaam cunaan u jiray waudaawi jara kuwa dhaawacan daweyn jiray waaquumu cala marda kuwa jirana waxaa weyaan xaaladoodan ka warhan jirayo muxuu ahaa waan xanaaneyn jiray imaa muslim xadii soo saaray baabu fadli alghazwi fi lbaxri badda in lagu duula fadliga alleed ayuu baabkan baabaya oo duulaanka bariga in lagu duula caadi ahaan jirtay laakiin badda xilliga nabigeena sal slm bad lagu duula ma jirin bad lagu duulay ma jirin bad lagu haajiray oo madiine maka inta laga haajiray madiine loo haajiray arlxabasha waa jirtay laakiin in bad lagu duula xilliga nabiga ma jirin lakiin ina imaan doonta nabigeena uu sheegay sal lla l slm cidda samaysayna fadliga ay leedahay ayuu nabigeenna caddayn doona xadiid soo socda xadiidka laba kun boqol iyo afar iyo labaatanaad can anas malik waxaa la wariyey radi taala arda qal wuxu yhi anas kaana rasuula rasulka al wuxu yadkhulu mid u gala calaa ummi xaraam gabadha ummi xaraam la yihahdo binta milxaan oo ayna milxaan ahayd fatutcimuhu nabiga cunaysiin jirtay qada ama qura ama cashaysiin jirtay nabigeena sala allahu calayhi waaalihi waslm fatutcimuhu quudin jirtay cunno ayay jirtay ummi xaraamta marka maxayt um xaramtaas waxaa weyaan habaryarta anas bin malik waa radi allahu taala arda nabigeenana maxram bay u ahayd sal la alay slam xagee u ahayd nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habayartii oo dhanka muxuu ahaa xagga radaaca iyo nuugmada weeyaan oo hooyadii nabigeena nuujisay calayhi salaatu wasalaam ayay muxuu ahaa qaraaba yihiin oonan loo ogoleen nabigeenna sala allahu calayh waali waslem inuu guursado maadaama habaryartii ay saas weyaan habaryartii min aradac weyaan nabigeena sal l slm lidaalika yani dadka maxaarimta ah waxyaabaha ah, loo ogolya inay sameeyaan ay nabigeena ku samaynayso timaha inay u dhisho oy timaha u feerto oy timihiisa ay hagaajiso ayay ka shaqaysay maxay uga shaqaynaysaa lianna nabigeen waxay u sal sl maxram sal allahu alayhi waaalihi wasalam waradi allahu taala ardaha marka intaas in lo ogaado waa muhiim an anas bin malik radi allah ta arda qala wuxu yihi kaana rasul nabig al sl sl yadhulu mid uu gala calaa ummi xaram haweeneyda ummi xaram binti milxan radi allahu tacala ardaha fatacimhu ay quudin jirtay wa kaanat waxay ayd umu xaram taxta cubaadat bni saamit saxaabiga jaliilka cubaadat bni saamita ayaa xaasa ay ahayd fadakhala calayha rasulla nabiga ayaa usoo galay faatcamat way quudisay wa jacalat waxay guda gashay taflii ra'sahu madaxiisa inay mxuuha dabto amaba timihii ay mxuuha kala saarto timihii shanlayso ayay gashay timaha nabigana sal allah alay slam kow fanaama rasu nabigan wuu hurday uma stayqada wuu soo kacay wahuwa yadxaku isagoo qosli qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi wamaa yuikuki yudxikuka nabi allow maxaa kaa qosishiini wamaa yudxikuka maxaa kaa qosshiyey yaa rasul rasuulka allow qaala wuxuu yidhi naasun dad oo min ummati ummadaydi ka mid a curiduu calay lii soo bandhigay ayaan ku qoslay oon ku farxay husaatan ayagoo duulaan fii sabiila jidka leh yarkabuuna ayagoo korayaan habaja hada albaxr baddaan bartamaheeda iyo dhabarkeeda ah weliba sariiro saaran waa doomanka u weyn oo aad la yaabayso qiimaha badan aw amaba mila almuluuk boqoro oo kale calalsirad sariir saaran nin badda marka muxuu ahaa eh, jeish albaxri sameeya waxaa u horeeyey sayid mucaawiya radi allahu ta arda biamri amiiri اlmuminiin cumaan bin cafaan radi allahu taa arda bin cafaan ayaa faray laakiin cid muxuu badda ciidanka badda sameeya waxaa u horeeyey sayid mucaawiya radi allahu ta laakiin amarka wuxuu ku sameeyey sayid cumaan ibnu cafaan radia allahu canhum jamiica shaka isxaaq isxaaq ibnu cabdilaahi oo rawaadda xadiid ka mid a ah, ayaa shakiyey oo muxuu shakiyey inuu dhahay hada albaxra muluukan calaa sira aw mila almuluuk calaa sira mila adaas ma kuma jirin ayuu shakiyey qaalat waxay tihi caaisha faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow udcu llah qaalat waxay tihi eh, gabadha la yihahdo cafwan eh, eh, umu xaraam waxay ku tihi nabigeena qaalat waay tii faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow udcu llaha allaweyni ii barya an yajcalnii minhum inuu kuwa oo kuwaasaan ka mid noqday ilaha ii baryo fadacaa rasuula nabiga alla allow baryay sala allahu calayhi wali inay qolyaa ka mid noqoto uma intaa kadib wadaca ra'sahu nabiga madaxiis ayuu dhulka dhigay uma wuu hurday weyaan uma stayqada wuu soo kacay wahuwa yadxak isagoo qosli faqultu waxaan idhi wamaa yadxukuka yaa rasuula rasulka allow maxaa kaa qosishiiyey qaala wuxuu yidhi naasun dad oo min ummati ummadaydi ka mid a curdu calay liisoo bandhigay huzaatan huzaatun huzaatan mise musatan sooma okayaalan u yarbahdaan umaynaya wallahu aclam waayahay naasun dad oo min ummati ka mid ummadayda curiduu la bandhiga calaya dushayda husaatan iyagoo duula fii sabiila jidka alle kamaa qaala siduu u yihi fi lawali eh, qeybtii hore qaalat waxay tii faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow udcu llaha laweyni ii bari an yajcalnii inuu iga mid yaal minhum ayaga qaala wuxuu yidhi anti min alawaliin adiga kuwa horaad ka mid tahay kuwa badda ku way kortay albara badda fii zamaani mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu ta kadibna markaasa laga riday oy ka dhacday can daabatiha ay saarnayd xiina kharajad goorti ka soo baxday min albari baddi fahalakata way geeriyootay radi taala ardaha buhari muslim adis soo marka baddi ayay kortay marka baddi laga baxay oo barriga loo baxay gaadiidka ay kortay caadigaha ay ka dhacday sidaas ay ku shahiday radi taala ardaha baabu maa jaa fi qitaali ruum wlfurs nimanka mxuuah ruumka loo yaqaan romaanka loo aqooni jiray iyo fursi oo nimanka mxuu ahada iraanta iyo rumaankana asal ahaan waxaa saldhig u ahayd meesha la yidhaahdo qustantiniya iyo meesha kaloo la yidhahdo muxuu aha hadda roma iyo meelo badan baa saldhig u ahayd laakiin rumaanka nimanka loo aqooni jiray iyo fursi nimankan muxuu ahaa hadda iraanta ay ka baqiyadooda ka soo hareen oo xilliga asaga ah labada quwdo adduunka u weyna ahaa aliflaamiim halibat iruumu fii adna alardi hum bacda halibihim sayaqlibuun hadda maanta adduunka waxaa ugu awood badan maraykanka iyo iyo itixaad soveti nimanka la jiray raggan kasoo soo haray oo hadlaya ruushka ayaa ugu awood badan oo ugu gantaalada nuclearka iyo adduunkan iyo inkastoo dee ruushka hadda laga sito dhanka dhaqaalaha iyo howlahaasa looga sitaa moogta labadaa qolaa marka adduunka ugu xoog badnayd labadaa ayagaa in lala dagaalami laga adkaan doona labada xilliga ayaga ruumka iyo iyo fursiga ayuu nabigeena cadayna sal sl wayna dhacday arinta ayada ahayd wa cala min aclaami baabu maa jaa fi qitaal ruum ruumaanka in lala dagaalami doon warfursi ayuu baabkan baabye wya wuu kuso arooray xadidka laba kun boqol iyo shan iyo labaatanaad can cumar ibn aswad waxaa la wari alcansiy raximah اllah anahu cumayr ataa wuxuu u yimid cubaadat bn saamit umxaraam ninkeedii weeyaan radia allahu tacala canhu wa huwa isaga naazilun isagoo degan mxuu ahaa degan oo jooga fii saaxati xims magaalo ximsa la yihahdo banaankeeda isagoo mxuu aha degan weeyaan ama mxuu aha barxad ah oo ku taalay wahuwa isagana fii binaain lahu waa barxad weya meel ahoo dhisman ku yeely fii binain dhisma lahu isaga uu leeyahay wa macahu waxaa la jiray umu xaram baa la jirtay radi allahu ta ardaha bint bilxaan qaala cumayru wuxuu yidhi faxadaatnaa umu xaram umu xaram ayaa noo warantay annaha iyada samicta nabiya nabiga inay ka maql sal slm qul isagoo la awalu jeyshin ciidanka u horeey oo min ummati ummadeed ka mid yaqzuuna albaxra badda ku duulaan qad awjabuu qaalat muxaram waxay ahay tihi qultu waxaan yaa rasul rasuulka ana fiihim ani miyaan ku jira kuwa ayagoo jannada waajibsaday oo muxuu ahaa badda ku duuli doonaan qaala wuxuu yidhi anti min anti fiihim adiga kuwaas ayaad gudahood ahaatay uma qaala nabi nabigan wuxu yhi sal slm awalu jeyshin jeeshkan u horeeya oo min ummati ummadeeda kamid yaqzuuna ku duulaan madiinata qaysar boqorka ruumaanka qaysar ayaa la dhihi marka qaysar magaaladiisa ciidanka u horreeya ku duuli doonaan makfuurun lahum dembigooda la dhaafay madiinat qaysar ma taqaanaan alqustantiniya waa istanbul meesha hadda loo yaqaan ya waa nabigeena waa tii wacday sala allahu alay wasalam waxaa weeyaan waxaad ku duuli doontaan ood muxuu aha qabsan doontaan qustantiniya markaasaa nabigen wuxuu wanaag badnaaday oo qiimo badnaaday ciidankeeda oo ciidankaas ku duuli doona iyo amiirka ku duuli doona amirka furma taqaanaan qustantiniya maxamed alfaatix raximah llah raxmatan waasica waayahay awalu jeeshin jeeshkan u horeymano mati yaqzuna madiinata qaysar qaysar oo rumaanka magaalo madaxdooda muxuu ahaa ku duuli doona maqfur lahum dembigooda waa la dhaafe faqultu waxaan idhi ana fiihim ya rasulla nabiga allow ani miyaan ku jira qaala wuxuu yidhi nabiga laa adiga kuma jirto weyaan kuwa hore aad ku jirtaa waa sidii riwaayad hore loo sheegay buhaari ayaa soo sar xadidkaas baabu nahyi reebin liska reeb ayuu baabkan u baabi can qatli nisaai wasubyaan carruurta iyo dumarka in la laayo markii duulaanka iyo jihaadka lagu jira in liska reebo ayuu baabkan baabay xadiidka laba kun iyo boqol iyo lix iyo labaatanaad can ibni cumar taala anhuma qaala wuxuu yihi abdulahi bin cumar wujidat imra'atun haweeney ayaa la arkay maqtuulatan la dilay fii bacdi maqaazi rasulilah rsulka al sal slm mid ka mid a ah, haweeney la arkay fanaha rasulla nabiga wuu diiday calayhi sl slm can qatli nisaai dumarka in la laayo wasabiyan horta in la laayo diiday sala allahu calayhi waaalihi wasalam waaya xadiidka bukhari muslim ayaa soo saaray xadiidka ama baabka baabu qatli nisaai wasabyaan min hayri qasdin haddii dumarkii iyo caruurtii ayadoon loo qasdayn ay ku dhintaan jihaadkii dhib ma lahan yani waxa la diida waxaa weyaan in loo qasdo dil lala qasdo amaba rag mxuua caruurtii in dil loola qasto laakiin haddii jihaad lagu jiro oo waxaa weya caruurtii iyo dumarkii ayagoon loo qastin saas ay ku dhintaan dembi ma lahan weyaan dhib lahan oon la kala sooci karin gaal mxuu ahaa kala soocitaanka aad adkaado xadiidka laba kun maxaa yeel ayaa duulaan lagu jiraa habeenkii marka wixii waa isla wada madow yihiin ma dumara mise rag lama kala yaqaano sidii ayay qof dumar ku dhimatay dembi ma laha markaas weyaan xadiidka laba kun boqol iyo toddoba iyo labaatanaad ibn cabaas waxa radi allahu taala anhuma can sacb bn jatham wuxuu ka wariyey cabdullahi bn cabaas waa riwaayatu saxaabiyin sagiirin can saxaabiyin akbar minhu waa saxaabi saxaabi ka wariyey can ibn cabaas radi allahu taala anhuma can sacb bn jatham wuxuu ka wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi sacbni jathaama mara bi annabiyu nabigan ayaa igu soo maray bilabwa meesha abwaa la yihahdo aw biwadaan meesha wadaan igu soo maray waa meel mawdic min almawaadic ka mid ah wa su-ila kadibna nabigan waxaa laga weydiiyey can ahli daari dad xaafad degan oo yubayatuna la miro habeenkii inta lagu soo guuro ayaa la miray oo hilfaha loo taagay min mushrikiin mushrikiinta xarbiyinta ka mid a ah. mushrik kasta in la dilo ma ahan ta ayada o fayusaabu kadima la asiiba min nisaaihim dumarkooda iyo wadaraarihim caruurtoodii wax laga asiibo oo mxuu aha qaar dhaawacmay qaar dhintaba ku dhacda qaala wuxu yidhi hum minhum kuwaas ayaga kamid yihiin ayuu nabi yiri sal ll slm asal ahaan marka carruurta iyo dumarka gaalada in la laayo xarbiyiinta lama ogola laakiin haddii la kala sooci waayo iyadoo mxuu ahaa mxuu ahaa law hawsha ay socota saas ay ku baxaan dhib lahan buhari muslim xadiis soo saaray wa fii riwaayati muslim ana nabiya nabigan sal sl qiila waxaa loo yidhi low ana khaylan farda aqarat dii ay weerarto min aleyl habeenkii fa asaabat min abraari mushrikiina mushrikiinta carruurtoodii ay wax ka asiibto xaaladda waa sidee qaal wuxuu hum ayaga min aaba'ihim abayaalkood ay ka mid yihiin weeyaan oo muxuu ahaa haddii aan ba la kale sooci karin waa israacayaan weeyaan baabu rajuli qof oo yaqtulu aakhara nin dilo oo adkhulaan janna labadooda janno ay galaan ayuu baabkan u baab yahay weeyaan yacni nin qof ayaa qof eh, dila kadibna labadoodan jana wada galayaan say ku dhacaysaa bal waa kan xadiidka laba kun boqol iyo siddeed abi hurayrata waxaa la wariyey taala warda qaal ana rasul rasulka sal slam qaal nabigeena wuxuu yidhi yadxaku allahu alla weyne ayaa ku qosla ilaa rajulayn laba ku qosla yaqtulu axaduma midkood uu dil alaakhar markaan qosol i hadlayn oo allah loo tiirina waa daxik yaliiqu wa cadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyaahi weeyaan keennoo kale ay soo muxuu ahaa yay qalbigaada kusoo dhicin tashbiihaad ku dhacaysaa markaas xaalad adagaad gelaysaa waa qosal alla u qalmo subxaana wa tacaala sida xayaatada asaga ay ugu qalanto oo hadalka asaga ugu qalmo oo gacanta asaga ay ugu qalanto sidaasoo kale waxa weeyaan mid asaga u qalmo weyaan yadxaku laalweyne ku qosla ila rajulayn laba bu ku qosla yaqtulu dilo axaduma midkood ala kharag dilo yadkhulaana jannata janno galaan yuqaatilu hada kan baa dagalami fii sabiilah ku dagaalami fa yuqtalu waa la dili tag marka kaas isagoo mumin ah oo muxtasib oo mujaahid ayuu dhintay uma yatuub llah alweyne ayaa ka toobaqaatili kii muxua wax dilay ayaa allow ka toobaqbala oo gaalnimadii ayuu ka soo noqda waa soo islaama fa yustashhadu kadibna isna shahiidnimo ayaa lagu dilaa weyaan isagoo mujaahid ayaa dhinta marka labadiiba janna ay galayaan ilaha waa la yaabaa labadii wuu ku qoslaa ah, rabbiga subxana wa tacaala bukhari muslim ayaa soo saara xadidkaas baabun camila qaliila wa ujira kaiiran camila wuu camal falay qaliilan in yar waujira kaiiran in badanna waa la ajir siiyey qof baa laga yaaba camal inuu la imaado ajir badanna la siiye weyaan xadidka laba kun boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can bara bni cazib xal radi allahu taala canhu qala wuxu yih bara ata nabiya nabigan waxa u yimid rajul nin baa u yimid muqanacun isku taagay biadiidi dbilxadiidi bir waa nin muxuu ahaa hubaysan oo si fiican isu diyaariyey ayaa nabigu yimid sal l slm faqala ya rasu rasulka allow aw qaatilu miyaan dagaalamaa wa uslimu wa uqaatilu miyaan dagaalamaa wa uslimu w may idiin qorantahay uqaatilu waan dagaalami wa uslimu waan soo islaami qala wuxu yhi nabigeena aslim horta marka hore soo islaam uma qaatil dagaala mooyaan faaslam wuu islaamay uma qaatala wuu dagaalamay faqutila waa la dilay faqala rasul wu yh sl slm camila qaliilan in yab camal fale wa ujira katiiran in badan waa la ajirsiiyey buhariy xadis soo saari baabu tasbiix watakbiir anaa sayr marka safar lagu jiro ama safar jihaad ha noqdo ama safar caadi ha noqday marka lagu jiro in subxaana allaahida iyo allahu akbarta la badiyo ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidka laba kun boqol iyo soddonaad can abi musa alashari waxaa lagu radi allahu taala arda qala wuxu yhi abu muusa lamaa goortii hazaa rasuullah nabiga al uu duulay khaybara khaybara uu ku duulay khaybar waa taqana waa meeshii yahuudi laga kiciyey oo hadda sacuudiga ay ku taallaa magaalada madiinana boqol iyo afartan kilomitr wax ku dhow ay u jirtaa weyaan dhanka waqooyi galbeed ayay ka xigtaa magaalada madiina qa ma goorti aza rasul nabiga gu duray khaybar u ku duray aw qaala wuxuu yidhi lama goorta wajha rasul nabiga u jihaystay anka khaybara ashrafa annaasu dadkii waxay ku soo baxeen calaa waadin waadi oy goynayeen wayan farafacuu aswaatahum codadkooda ay kor u qaadeen bitakbiiri allahu akbarti allahu akbar allahu akbar allah weyn allah weyn laa ilaaha ila allah alla xaq lagu cabdulama arki illa allah alla weynimo ooyane ay ku dhawaaqeen allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah ay ku dhawaaqayeen faqala rasul wuxu yih sal slm arbicuu waruudhimriya calaa anfusikum nafyaalkiina inakum adinka laa tadcuuna ma tugaysaan ma baryaysaan asama mid dhagoole ah walaa qaa'iman maqanna ma baryaysaan allah waxaa weeyaan waa idin maqlaya inakum adinka tadcuuna waxaad tugaysaan samiican mid idin maqla qariiban idin dhow waa qurbiga cilmiga wa huwa macakum uu idinla jira bicilmihi wa huwa macakum inamaa kuntum aayaddii waxaa weeyaan maciyadaas allah subxaana wa tacaala waa maciyatun bicilmihi wa ana anigana khalfa daabati baaciyaة bcilmihi mxuu aha iyo aragti uu arka iyo tadbiirki dhan walba weyaan maciyadana laba ayaa loo kala qaadaa oo waa maciyatun caamat maciyatun khaasa maciyada caamka ah guud ahaaneed oo ummadda dhanba wahuwa macakum aynamaa kuntum waa alla subxaana watacala meel aad joogtaba wuu ku kula socdaa wuu ku arkaa waxaa weeyaan isaga ku milkiyo Eh, wa all waa tasarufood la imanaysa alla subana wataala kama qarsoonayaan kama qarsoonaanayaan weyaan laa yakfa caleyhi shayun fi lard wa fi samaa maciyada kalena waxaa weye muminiinta iyo ahlu iimaanka waa waxaa weeyaan uu gooni ahaan u xanaaneeyo oo gooni ahaan u garab galo oo gooni ahaan waxaa weeyaan arrintooda uu tadbiiriyo ood ayaga waxa weye garab galo taas weyaan waayahay wa ana anigana khalfa daabati rasulilah nabiga al sl slm daabadiisii gaadiidka u saarna ayaan gadaal ka jiray ayuu leeyahay saxaabigaaas fa samicanii wuu i maqlay wa ana anaga ana aquulu aan leeyahay laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla xeelad walaa quwata awood aniga ima sugnaan ilaa bilah alla weyna inaad awood iyo xeelad isii mooyan aniga tabarlaawa ayaan ahay weyaan qaala wuxuu yidhi faqaala lii wuxuu yidhi yaa cabdallahi bna qays abu muusa ayaa muxuu magaciisa la yihahdaa abu musa alashcari magaciisa waa cabdulahi bna qaal wuxuu yidhi alaa aduluk miyaan kuu sheega oon ku tusaa calaa kalimatin kelimad oo min kanzin min kanzin calaa kalimatin kelimad oo min kanzin bangi ah oo min kunuusi ljana jannada bangiyaalkeeda ka mid a iyo khasnada jannada ka mid a qultu waxaan ihi balaha ya rasul rasuulka allow fidaaka aan kugu furtay abi fidaaka aan kugu furanay abiy aabahi wa ummi hooyaday qaala wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata ila billah intaas weyaan marka haddii aad rabto bangi bangiyada mxuua jannada ka mid inaad gacanta ku dhegto oo meel mxuu kuu buuxsama laa xawla walaa quwata ila billaah aad u baday weyaan buhari muslim xadis soo saaray baabun nusirtu birucbi waxaa ligu gargaaray argagax in laga argagax ayaa ligu gargaaray yuu nabig sal allah alay slam waa noo imaan doontaa insha allah tacaala baabun nusirtu birucbi in laga argagaxa oo liga baqa ayaa ligu gargaaray xadiidka laba kun iyo boqol iyo koy sodonaad can abi hurayrata waxaa lg radi allahu ta an arda ana rasul rasulka sal slm qal rasuulkan wuxuu yidhi bucudtu waxaa lila soo saaray bijawaamici alkelimi ereyo kooban xagga lafdiga iyo dhawaaqa macno badanna xambaarsan wanusirtu waxaa liigu gargaaray birucbi in liga baqo oo liga argagaxa fa bayna goor ana aniga naa'imun anjiifa uutiitu waxaa lii siiyey uutiitu waxaa lii keenay bimafaatiixi khazaa'ini alardi arada khasnadaheeda iyo makhaasinkeeda Eh, furayaasha lagu furayaa lii keenay fa wadicat fii yadii gacantayda ayaa mxuu aha la saaray oo gacanta liga saaray qaala abu hurayrat wuxuu yih radi allahu taala arda waqad dahaba rasuullah nabigaa luu iska tagay sal l slm wuu geeriyooday wa antum adinkana tantailuunaha ayraad muxuu ahay bangiyadii ayadahayd wixii ku jiray ayaad la soo baxaysaan barwaaqadii iska daaqaysaan weeyaan buhari muslim xadis soo saaray baabun hal tunsaruuna miyaa idinkugu gargaaraya idinkugu gargaaraa ilaa biducafaa'ikum kuwiina tabarta daran kaalmada aad ukaalmaynaysaan iyo naxariis aad u naxariisanaysaan waxaan helmeel inkuu gargaara weyaan xadiidka laba boqol iyo labaiy soddonaad can muscab ibn sacdin ibn abi waqaas waxaa laga wariyey raximahullah qaal wuxuu yidhi ra'aa sacdun sacd ibn abi wuxuu arkay radia allahu taala arda ana lahu isaga inuu usugnaaday sugnaaday fadlan dheeri ala man duunahu cidda ka hoosaysay dadkii asaga ka sokeeyey ama ka hooseeyey inaad ka yara sarreey ayuu isyarabiday fa qaala nabi nabi wuxu yih sal slm hal tunsaruuna miyaa idinkuga waturzaqa idinku irsaaqa ilaa biducafaa'ikum kuwiina tabarta daran ducadooda iyo naxariista ad u naxariisanaysaan iyo wax kale meel inkuu gargaara annaga lidaalika masaladaas waa masale aad dadka masaakiinta ah qofka markuu arka iimaanka daliilkiisa waxaa ka mid ah qofka inuu danqado qof baa xanuunsan danqa qof baa muxuu ah danqa qof baa qaawan danqa qof baa lunsan oo muxuu ah danqa wahaakada yani qof dhibaad muslimiinta ka maqashi danqa xitaa gaal hadduu yahay ood mxuu ahaa dhibaysan u danqa gaalnimadaad ugu danqanaysaaba inuu gaal yahaaba inaad u danqata mxuu ahaa ad u naxdo aaba keenaysa maxaa yeeley maanta xoog anuu qabaa gaalkii maanta waxaa weeyaan aqoon maadi ayuu leeyahay maanta waxaa weyaan caafimaad ayuu qabaa wamaa ilaa dalika dhaqaalo ayuu haystaa ama faqiir wahaakada maca dalika hawsha sugaysa ma sahlana lidalika akhyaarta waxay dhihi jireen adduunka dadka jooga waa afar qaybood janno janno ku sug iyo naar naar kusug iyo janno naar ku sug iyo naar janno ku sug afarta naar naar ku sug waxaa weeyaan waa qof gaal ah iyo bushi iyo waxyaaba eh, muxuuha ah iskugu darsameen waa faqiir adunkan waa naar iyo dhibaata ku jira aakhirana waxaa weya waa gaalo naarunba sugi kan labaadna qofka muminka ah waa janno janno ku sug waa mumin waana muxuu caafimaad qabaa waa dhaqan yahay waa isku toosan yahay janu ku jira adduunkan aakhirana janu ku gaari odayaashii afwaahda odayaashu waa la socda aayad iyo xadiid maahan tan kale waa naar janno ku sug adduunkanuu jooga mumin mubtala oo la imtixaamay laakiin mumin ahlu iimaan xanuunna iyo faqri iyo waxyaabo badan iyo ayaa iska haysto adduunkan waa ku dhibaysan yahay laakiin aakhira waxaa ka horeeya jannada aad qiimaha badnayd tan kale waxaa weyaan waa janno naar ku sug waa qof gaal ah, oo adduunkan ku necmaysan oo caafimaadkiisi iyo dhaqaalihiisi iyo wanaagiisi laakiin aakhira waxa ka horeeya waxaad ogeydeen lidaalika nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waa tii adaad u caddeeyey ood ku caddeeyey masaladan ku saabsan qofka adduunkan inay qiimo lahayn low kaanat addunya tazinu cinda allahi janaxa bacuuda maa saqa minha kaafiran sharbat ma haddii adduunkan garab kanica ay muxuu udhiganta alla agtii subxaana wa tacaala qof gaal koobiah iyo cabitaan lagama siiyeen sidoo kale nabigan wuxuu cadayy sal allah alay slam awala khamsatin fi ljanna aw awala khamsatin fi nnaar naarta ciyaadan bilah in laistiimbiyo iyo jannada hal mar in laistiimbiyo allah nagu dara kuwa jannada la tiimbinay waxaa weeyaan eh, halkaas mar ayaa adduun dhibkiis iyo adduun dheeftiisba qofka hilmaamsiini si kasta ha ahaado adduunkan uga nicmada badan adduunka inta soo martay maalinta nebi aadam calayhi aleyhi salaatu wasalaam la abuuray ilaa qiyaamada ay ka dhacda qofka ugu nicmada badnaa ayaa hal mar oo halunaarna noqday ayaa muxuu ahaa naartasaa loo tiimbini markaasaa leeyahay weligaa wax khayr wax dhibaato wax wanaag maku soo mareen markaasuu dhaaranaya waxaa weeyaan maa mara bi naciimun qadu weligay hal nicmo ima soo marin wuu hilmaamaya sidoo kale waxaa weeyaan kii dhibaataysnaa oo dhibaatada ku jiray adduunka dhan inta la joogay ninka ugu dhibka badnaa xanuun noqotay iyo faqri noqotaya iyo dhibaato noqotay ayaa hal mar oo ahlujanno ah ayaa ahlujanada saa loo timbini markaasuu ku dhaaranaya maa mara calaya bu'sun qad weligay wax dhibaata ima soo marin marka waxaa weeyaan nasal an nakuna min ahli aljanna waayahay marka dadkaas ducafada in loo naxa oo loo naxariista oo waxaa weeyaan laga danqada oo weliba ay qof ku xambaarto inuu ilaahay nicmooyinka ad u galay aad qofka xasuusta alxamdu lilah aladii caafaanii fima talaka bi fadlni calaa kaiirin min khalaqa tafdiila ducadaas la daa'imo ayaa loo bahanya weyaan qofkin loo naxariisto oo muxuu aha qalbiga bas ka danqasho maahane ay raacda ficil qofka asaga looga gargaara ama islaamnimaha looga yeero ama waxaa weye mid dhibaysa ah, ah, waxaa la taarto ama mid u baahan garabgal la garabgala wamaa ilaa dalika xadiidka laba kun boqol iyo soddon iyo saddexaad can abi darda waxaa lag radi allahu ta an darda samictu rasul lah baan ka maqlay sal sl qol isagoo la abuni war ii raadiyo aacafaa kuwa tabardaran si aan wax u taarto weyaan fa inamaa in kalamaani turzaquun waxaa lidinku irsaqa tanso lidinkuu gargaara biducafaaikum kuwiina tabarta garab istaagooda iyo ducadooda ayaa lidinkuu gargaara weyaan baabun alxarbu khudca dagaalka haddii marba laiska imaado in la dagaalamo noqoto in laisdhagrao waxaa weeyaan laiska hoosguura dhibaato ma lahan xadiidka laba kun iyo afar iyo soddonaad can abi hurayrata xaal radi allahu qaal wuxuu yidhi sama nabiyu nabigan wuxuu ku magacaba alxarba dagaalka khudcatan ayuu ku magacaabay buhaari muslim baa xadis soo saaray walafdu muslim qaala sal slm wuxuu yidhi alxarbu dagaalka markii laiska hor yimaado khudcatun weyaan gaalka inaad tidhahda waryaa wax kaadambe maxaa ahaayeen markuu xagga eegana kadibna aad muxuu ahaa qoorta xagga dhigto dhib ma lahan baabun laa tucadibu dadka ku cadaabina bicadaabillahi cadaabka alle alla naarta asagaa wax ku cadaaba marka iyo dabka marka qof in dab lagu cadaabo iyo wax noola in dab lagu cadaabo lama ogolo weeyaan oo dab la dhexgeliyo oo lagaga arguto amaba lagu cuqubaday xadiidka laba kun boqol iyo shan iyo soddonaad can abi hurayrat waxaa taala arda annahu abu hurayra qaala wuxuu yidhi bacanaa nabiga allayaana bixiyey fii bacin duulaan ciidan ayuu nala bixiyey fa in wajadtum haddii aad la fulana wa fulan hebel iyo hebel waa nimin fa axriquuhuma ku guba binaar naar ku guba uma qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm xiina aradnaa aniga kuntu waxaan ahaa idin faray an tuxariquu inaad an tuxriquu inaad ku gubtaan fulaanan hebel iyo fulaanan tuxriquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaan hebel iyo hebel wa ina naara dabkana laa yucadibu biha dadka kuma cadaab ila allah alla weyne mooyane cadaabka dabka qofka lagu cadaaba alla unbaa iskale in qof dab wax lagu cadaabo ilahay baa gooni subxaana wa tacaala fain wajadtumuu haddii aad la kulantaan faqtuluu maa dili hogubina saasuu nabigeen yihi sala allahu baab istiqbaal huzaat dadka mxuu aha duulaanka ka imaaday in laga hortaga oo lasoo dhaweey ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo boqol iyo lixii soddonaad can cabdillahi bni jacfar waxaa laga wariyey ibn abi aalib wayaan qaala wuxuu yihi cbdillahi bn jacfar radia allahu taala anu ardaa kaana rasuula nabiga wuxuu sal sl idaa qadima markuu ka soo gala min safarin safar tuluqiya bisibyaani ahli mak ahli beytihi ahli beytkiisa caruurtii caruurta jooga beytkiisa iyo gurigiisa iyo qaraabadiisa ahlu beytka beytka nabiga ahlkiisa ayaa laga horgeyn jiray qaala wuxuu yidhi wainahu nabigeena sal sl qadim wuxuu ka soo galay min safarin safar fa subiqa waa lila hormaray bi aniga ilayhi nabiga xaggiisa lila hormaray waa liga horgeeyey fa xamalanii kadibna nabiga wuxuu igu soo xambaaray bayna yaday hortiisa oo gaadiidka u saarna qeybta hore ayaad iga saara horay iga saaray weeyaan uma jiia waxaa la keenay biaxadi ibnay faatima faatima binti rasul lah sal sl wiil oo xasan iyo xuseyn mid ka ayaa la keenay fa ardafahu khalfahu gadaashiisu saaray qaala wuxuu fa udkhilna almadiinata magaalada madiina nasoo geliyey alaaatan saddex calaa daabatin saddexda waa kuwe waa isagii cabdullahi bn jacfar iyo mxua xasan ama xusein mid ka mid ah iyo nabigeena sala allah alay slam muslim ay xadis soo saaray baabu aljihaadu baabun aljihaadu jihaad lagu jihaada bilkelimati kelima wa jihaadi nafsi iyo nafta lala jihaada ayuu baabkan u baab yahay kelimad iyo dhawaaq in lagu jihaado iyo in mxuua nafta lala jihaado ayuu baabkan u baab yahay xadiiska laba kun boqol iyo sideed iyo sodonaad an anas malik wa radi allahu ta arda ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi jaahiduu la dagaalama almushrikiina mushrikiinta biamwaalikum nafyaalkiina iyo biamwaalikum maalkiina iyo anfusikum nafyaalkiina iyo wa alsinatikum carabkiina weeyaan abu daawuud iyo daarimi waa xadii saxiixa xadiidka laba kun boqol iyo sideed iyo soddonaad can abi saciid alkhudri waxaal radi allahu ta arda ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi ina min acdami aljihaad jihaadkan kan ugu weyn ayuu kalimatan kalimata cadlin kalima cadaalad oo cinda sulطaani jaa'irin nin madax oo weliba muxuu aha jaa'ira ah oo dulmilo ah hortiisa in xaq laga caddayo jihaadkana weynkaas weyaan abu daawuud tirmidi ibn maaja waa xadii saxiixa xadiiska laba kun boqol iyo sagaaliy soddonaad an cabdiraxmaan ibn cabdilaahi ibnu kacb ibn malik waxaa la wariyey raximah llah ana kacb ibn maalikin radi allahu taala arda kacb ibn maalik xiina goortii unzila anzla allah allo inuu soo dejiye tabaaraka wa tacaala fi shicri gabayga maa anzala wuxuu soo dejiyey oo shicirka in laga hadlay ataa nabiy nabigu imi sal slam faqala wuxuu yidhi ina allaha alweyne tabaaraka watacaala qad anzala wuxuu soo dejiyey fi shicri shicirka iyo gabayga maa qad calimtu waxaad ogsoon tahay shicirka waa tii la caayey oo meel lagu caayey xataa axaadiid qaara lagu caayey weeyaan wa kayfa tara fiihi wa kayfa sideebaad tara aragtaa fiihi shicirka in muxuu aha aan qaado ama gabayga aan qaado siaad u aragtaa faqaala nabi nabigen wuxu yhi sal sl ina almumina muminka yujaahidu wuxuu ku jihaada bisayfi sayftiisa iyo walisaani carabkiisa weeyaan imaam axmed ayaa soo saaray isnaaduhu saxiixun calaa shardi asheykhayn ayuu yidhi marka gabayga waa hadalkoo kale faxasanu xasan wa qabiixuhu qabiix kiisa wanaagsan waa mxuu aha waa wanaagsan yahay weliba mararka qaar wuxuu noqonayaa yacnii wax ugu qiimaha badan ayuu noqonaya waa iclaamka amaba waxyaabahan loo yaqaano miidiyaha loo yaqaano weyaan xadiidka laba kun boqol iyo afartanaad can fudaalata ibnu cubaydin waxaa la wariyay radi allahu ta arda can rasul wuxuu ka sal slm qal nabigan wuxuu yidhi almujaahidu qofka mujaahidka ah man jaahada nafsahu naftiisa qofka la jihada ayaa mujaahid weyaan oo xumaanta ka ilaaliya wanaagana ku ibriye oo ku qasba weyaan tirmida ayaa xadiis soo saaray waana xadiis saxiixa hada wallahu aclam w sal l sl bdi rasul mustafa